والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الخامس والعشرون xadيثki labaati shamaad yani labaati shanaad marwiy mayl wuriye an abi darin رadi الlahu taala anhu abi dar mayl kuriyey ana naasan dad naaskaas oo min asxaabi النabiy nabada saabid kumid sala الlahu alayhi wasalam iya gaalo naaskasoy ma erene linabiy nabag lahantis ma erene ya rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyo dahaba tabeen ahludutoori maalgabeenki ehelkood iyo tabeen bilujuuri ajaryaaliya latabeen ajrin ujuur ajaryaalo fara badan ala tabeen maywa liyusalluuna tukdaayan kama nusalli naxnu sodonon tukdaan oo kale tukdaayan wayasuumuuna soomeen kama nasuumu naxnu sodonon sooman oo kaliya yoon utoomaya wayatasadaguna tanga dheeraadno lain sadagaysadaayan bifuduli amwaalihim maadiya maalyaalkood oo faadiliinta eh maalsha oo zaaidka eh iyo sadagaysadayan yani waa kay biamwaalihim amwaaliyo sadagaysdaan amwaalaas oo alfaalilati wa azaaidati badan oo an kifaayatin ku badana sadagaysdaaya qaala nabiyuna umay ka gooley awalaysa shanu shanag mahaane yani kad jacala allahu ilahay ini weelay lakum isinsin weeli masin weeli tasadaguna sadagaysdaasa ina bikuli tasbiixatin subxaan allahi kasta sadagatan sadagya sinhaati wakula takbiratin allahu akbar kastana sadagatan sinhaati وakuli تxmidati alamdulilah kastana sadagatan sinhaati وakula tahlilatin twxiid kastana sadagatan sinhaadi وamru faraw bimacrufi nagla faron sadagatun way wanahyun reebo an munkari munkari shil reebon sadagatun way wafi balci axadikom axadkin bulacshayd hadisna sadagatun yahaadi qaalu asaabtumayran ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo wayati axaduna kookan seedey shahwata shahwat alaxadi axadki shahwadiisaan seedey shahwadiisa gududey وayakunu lah liladin haaday fiha fishawati shawadaas dhadiye yaajrun ajran haaday qala النabiyu naba may kagoolay sala الlahu alayه wasalam raaytum akbiruni in waramaab loo walaca huwa ahadka dijihaa shahwada fi xaraamin haram fisha diji akana wisrun dembe masugnaada fanay aleyha lalaas aaska korshay dembe mahada fane fiha fi shahwati shahwadaas dhadiye dembe mahada fane ha lay yo ha adangalamidata fakadalika saas oo kale ida walaca huwa rajulka dijihaa shahwadi dijiyo fi lcalaali helaaldiji kana ajlon ajaran kusugnaade lahu lilaadi ahadki ajaran kusugnaade wa tawaamay re aditila muslimun can abi darin algifaari radi allahu taala anhu ahay yani ana unaasan dad ana naasan ana jamacatan liwaa dad min asxaabi rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha saabtis kumide riwaayat lbukaari may adeese anahum min fuqaraai muhaajiriin nihaaya muhaajiriinta kuwooda faqiirinta ahaan dadkiyo dad oo muka faqiirin ewa gaalumereena linabiy nabag mayngareen sala allahu alayhi wasalam ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo dahaba taben ahluduhuri asxaabu duhuri adduhur may larey jamcu dathrin duhurka jamciu alamwaal lkasiratu yalonjiyad maalyaalo fara badan dahaba tabeeno ahluduhuri maalgabeenki maalyaalka badanaayen ehelkiis asxaabtiyo tabe ahluduhuri asxaabu duhuri maalyaalo asxaabtood iyo taben alamwaal alkasira lamijiyada maaliyaalkii hantidii asaabtood iya tabeen bilujuuri ajaryaal azaaidati zaaida calaa ujuurina ajaryaalkuna helaan ajarku zaaisa iya latabeen may weeley lianahum yo yusaluuna tukudaayan horta kamaa nusalli sugnu tukudaan oo kale naxnu wayasuumuuna soomeen kama nasuumu naxnu sumnu sooman oo kalen soomeen cibaadadii ni kala jaran salaadii kala jaran soonkii kala jaran laakin tanga dheeraade wayatasadaguna sadagaysadayan bifuduli amwaalihim amwaalood oo faadilka e eh. yasadagaysadayan min idaafati sifati lilmawsufi waha wayatasadaguna sadagaysadayan biamwaalihim maaliyaalkood yasadagaysadayan amwaalaasoo alfaadilati azaaidati zaaidka can eh. kifaayatihim waryokafilan kuzaaisan taasa sadagaysadaya yani hadalkan hadi layin maalkasa sadagaysadayan lay xasad ma eh bal ibdu majarsasho manaa majarsasho ununa maalkaas oo kale nifaylahay sadagaysada fanay majarsasilrtayed binawtahasid mahani adalki qaala nabiyuna umay kagolay sala allahu alayhi wasalam kalkan rasuulka may kahanuniye marki saasin sheegeen oo yani asxaabu rasuul dadeed n dadaalayo kheerka kadadaala ahay kalkan salaadii tukudahayaan sawaab sheelaayan soonkii tukudahayaan sawaab sheelaayan may kumagnaaday odoomankan lahurooya iyo maalkan la dhiibo iyo yoona wa ka dhiibeen lahay markaas may eedan kadadaalayan acmaalo suubon ragbadi o nima eedin wiinaytay asxaabto ficilka khayrka eedin jiilayn markaasa rasuulka may kanuuniyey nooc kasto adikaare waa sadaga siingeleri qaala nabiyu nahu may kagoolay sala allahu alayhi wasalam lahum lifuqaraai lmuhaajiriin may ngaray awalaysa shanu istifaamu inkaari ngalere bimacna nafyiwa awalaysa awalaysa shanu shaanaga mahaane haadiyu awalaysa yani laa taqulu dalika kadhiga an arten saas yani walsadagaysdaan magamna arten awalaysa shanu shaanaga mahaane haadiyu ad jacl lahu ilaahay ini weeley lakum isin siin weeli mahan ma wal siin weeli tasadaguna sadageysadaasa y tatasadaguna wa wal isin sadageysadaasa ilahay ma siin weelne siin weeliy mana wal macnaa maybua laa tactaqiduun ictigaadiden ana sadagata khaasatn bilamwaali sadagad ini maalay khaasketinin ictigaadiden may weli fain allaha taala ilahay gad sayara lakum isin may siin weeley ma wal oo tafcaluna falaasanhuma wayaxsul lakum ree sinhasalaw aleyh ma korshay tawaabon tawaab sinhasalaw ka tawaabi sadaka tilmide tawaab sadaka helaasan wabayana nabiy lahum dalika an adaybi gawlihi merayhin sadakada maala dhiibilay ma e wal alwali kheere suubidan o sadaka tawaabsha oo kalen helaasan waa ko ina bikuli tasbiixatin eri ina bisababi kuli tasbiixatin tasbiixo kasta sababshe la subxaan allahi leer kasta sababshe sadakatun sadaki haati eri rasuulka sadakatan yasin haati ina bikuli inati sinshe sadagatan taasge ina bikuli tasbiixati bisababi kuli tasbiica tasbiixa kasta sababshe sadagatan sadagi singhaati yani ajranka ajri sadagati ajar sadagadi ajarsamid helaasa wa ina lakum isingmaylatina bikuli wa ina bikuli takbiratin allahu akbar kas allahu akbar kas golangna sadagatan sadagi singhaati wa ina kuli tacmidatin wa ina lakum isingmaylatina bisababi kuli tacmidatin alxamdulilah kasa sabishana alxamdulilah tan sadagasanasingati wakuli tahliilatin dhehden waina lakum isimalatina bisababi kuli tahliilatin laa ilaha ila allahu kasa kagoolangna sadagatan sadadagisingati kaajris ajar oo ajru sadaga helasan wa sadidin hoos oyin kuli kuli wa wa bikuli tasbiixatin waina bikuli tasbiixatin subxaan allahi kas riwaayalaaso jal kolkan hoos oyin kulisho untan kulisho hadi suubidaan sadagisiin hati umana sadaq iya singhaati ay yani wa kay me hadis kale umahani wiliyas abu dalib yani radialahu taala anhu mertanaha gaalad ya rasuul allah calimni shayan mert ilahay rasuulkiisiy shay o an kagoolaw ibar anoo miilin fidhi wal kagoolaw rasuulka ma eraay may kagoolayo allahu akbaru miata mara dheh khayrun laka guuli dhe allahu akbaru dhe miata mara khayrun laka kaasakin khayr badan min miati badanatin mujalalatin wa mutaqabalatin eh boqol halaas oo rori gorbush yani gawraaran inaad sadagayso maykin ku khayr badan yani allahu akbar bokol tooken <coughs> waquli dhawalen subxaan allahi dhamiya mara dheh kayrun laka min miyati farasin fi sabiil lahi bokol faras oo fi sabiil lah adin dhiibta maykin khayr badana subxaan allahi lay bokol tooka der waquli dheh alxamdu lilahi dhamiya mara bokol tooka alxamdu lilah dheh kayrun laka min miyati raqaba bokolo doomo doomin walad ismaaciil qureyshe boqolo doomad quraysh ad horayto kin khayr badiyin ad horoyaas waquli laa ilaha ila allahu maratan waaxida dheh laa yudriku mahelelayo ha shayun shay mahelelaw intaasada soo bedi walaa yasbiguha lanku dhagown maleha kon tasbiixada saasu manaa sadaga yani waa kay boosyagumaaya weli kusi fadbadiyim tasbiixaadka tahliilaadka la akriya marki kolku yani sida leeri ye meel kalen xadiid kale rasuulka soo adkaarta maana meeray alaa unabiukum siin sheegay bikayri acmaalikum acmaalintan khayr badan wa askaaha askal acmaali acmaalitan daahirnimo badan cinda malikikum alihin maligi agdisan daahirnimo badano yani daahirnimo badano khayr badan siin sheegay wa arfacihaa korweelow badan fi darajaatikum siin korweelaas wa khayrun lakum siinku khayr badan acmaaliyeede min infaaqi deebi walfila deebi fila sadagaytan siinku khayr badan wa khayrun lakum min an talgow lakuluntan khayr badan acdaakum odowkin lakuluntan fatalribu acnaagakum acnaagahum lugumyaalsho garaacadan wayadribu yon acnaagakum garaaca shahidnimo meeli keelan walsinku khayr badan sii sheegay daalo asaabta meereen balaanin sheeg ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala nabiy mere dikrullaahi caza wajala ilahay husiyay waay intaas donku khayr badan er axmeda weriye xadiiska tirmidina weriye ibnu maaja imaamu malik muwada iya ka weriye xaakimna weriye bayhaqina weriye xadiid yani yedin wanaagsan kolkan ta yani adkaartaas o ilabadiyo wa amrun faraw bilmacruufi wanaag la faroona sadakatun sadak iyosin haati waamrun lero laskugod mismae waamrin lero hirgila kacdaf waina lakum ismay latina bisababi kuli amrin amrow kasta bilmacrufi wanaag fartan kasta may latina sadakatan alatin wa nahyin wa bisababi kuli nahyi reebow kasta can munkarin reebtana sadakatan sadagi latin wa hadii lagodo wa amrun faraw bilmacrufi wanaag la faron sadakatan wa wanahyun reebow can munkarin reebon yen sadakatun sadak isin haati sari sala allahu alay salam yani wa kasaaso may kale yani wa ko fi riwaayati wafi bulci aadikum dhehad wafi bulci yani fit bimacnaa ba oo kale sababa wa bisababi wa wa bisababi bulci xaliilati axadikum axadkin zawjidiis bulacgeeda sabab shayna sadaqatan saga sadaqaysin haati yani siler bulci yani bilamin fasukuni laf yuطlaqu cala alfarji wacala aljimaaci wacala iraadati kulli minhuma huna urid lakin cala lawal yakunu calaa hadfi mudaafin ahaade oo tabdiruhu wa fi wai bulci iyo markaas wa fi bulci axadikum wa bisababi oo kale faado bimacnaa baw wa bisababi wai bulci xaliilati axadikum axadkin zoojidis bulacgeeda wadiyawkeeda sabisheena sadakatan sadaka haadi ajara kuhelaasan wa oo zoojidi hadii zooj inseedo yani ajara kuhelelilay yani saas waay kolku markii sida leeri wala sadagan haada misaaleeh oblijartu mana wainama yakunu lahu fi dalika sadaga zawjada lanseeda sadaga marki lakola may buadi nifailhari oo bisadke may bua naftis ini dhooro fadahay zawjadiis mahumaato ku dhooro fadahay muqadamaadse ku dhooro fadahay yani saas oo kale onog saalax oo ilahay waaida meelan kubao fadahay awlaadi oo zawjadaas kudhalaw yani awlaadaas badadaano muslimiinta kabadadan fadahay yani wa ka intaas oo dan e wa kuyaniyeysid bes markaasay ajar badan a kuhalaaliley waqad iila may leri ana sayidina cumar radia allahu taala canhu sayidina cumar radi kaana may aad yatazawaja lmarata yatazawaju lmarata naagda guursada jari laa gasa lahu gasad makulahayna fiha fi tazwiijiha ila iraadat lwaladi unog ini kuhelilay fadaay lilmukaatarati si muslimiinta badada o lyamuta unogaas ama meelo kudhaladaw si indhimado fayakuna lahu ajru reed unogaas dhimid ajarja helo taasaan guursaday mana nifaylali niyooda marki la guursada masha gududoshreedi me kaaluu asxaabti ma ereeni ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo hayaati axadunaa kookan seeday gududey shahwata shahwata laadi aadka shaawadiisan seeday wayakunu law lilaadi aadka ngaaday fiya fi shahwati shaawadi dhadiya miya ajrun ajala ngaaday qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam lahum asxaabti may ngaray araaytum akbiruni in wara maabyen yani in wara maaba loo walaca huwa rajulka hadi dijiyo ha shahwatahu rajulka shahwadiis fi xaraamin xaram dijiyo fi farji ayri aliilati mana awjadiis keyrse farjisa griyo xaram dijiyo akaana asabata masugnaado fane aleyhi cala lahadi ahadkaas korshay wisrun dembe masugnaado fane fakaanahum qaaluu nacam ha yo eran waa lamid markaasaa rasuulkan jawaabay meeray yani hadiba onayo xaaram lakadijiyo dembahasalaaw hadi gabal halaaley lakadijiyo ajaralkwelawreed fakadalika wa rasulka sala lahu alay salam fakadalika amarka reed saaso saasa yani ajaran helaw reed idaa walaca didijo ha yani fakadalika idaa walaca huwa falamru kadalika amarka saaso idaa walaca huwa rajulka adi ahadka didijo ha shahwadi fi lcalaali halaldiji ay fi firji halilatihi wa kana lahu lilahadi ahadki may lahaadey ajron ajara lahaade wa famithlu xusuuli lwisri dembi walismi demba salawshi aleyh biwaliha fi lxaraam kadiji dambe hasala yaxusul ajri وahawaab lah ngasale biwaliha fi lalaari halaaladikiyonajarankuhelewa xadiiskan kan xadiis cadiime o naftishay nacmime warewaamay wuriy xadiiska alimaamu muslim raximah llahu taala iya wuri hadi marki sadaleeray kalkun oo arantisulkashaltabi ye kalkun marki dembe haddana fakirinti hanagde riwaayo ziyaadiyaaso jirte farajaca alfugaraa hanagden ilaa rasuulilahi hanagden fagaalu maereno samica ikhwanuna walaan yogaana dheegin ahlulamwaali ah eh, bima facalnaa degin salaadini kala jaran sadakadini kala jaran haddana tasbiixidi i tahliilki hoob isin suubidan isin ajara helaasanlaneeriya ni kala jaran walba kheerayoona suubiya sawelan fafacaluu yani sidiya falen faqaala rasuul llahi mere sala allahu alayhi wasalam dalika fadl llahi yu'tihi man yashaa wer kaas mayb waa fadli ilaahay iyo lankifadaa siisade mana oo yani saaso lankifada iya ilaahay siisade maal antisi maalkana meri linkatirgali kasadagayaka biyaw haddana cibaado lanka darew markaas may nagade alganiy shaakir lan taajir hoo shaakir e ya nagade kolku yani culamadu ma iska khilaafay shaakir aflal am alfaqir saabir aflal saasa iska khilaafa lan gane e taajir e eh. oo oh, rabishaynin shukriya ya fadlo badana mise fakir oo saabir e eh, hoo fakirnimadiisa sabra fadlo badan taasa la iska hadda xadiisin dalika fadlulaha yuti ma yasha markililay may dareensiyey wahada mushcil bitafdil aniyi shaakiri aniy shaakir may lere wahuwa ladi yasrifu maalahu yani yasrifu ilaw fi lkhayraati ka ilaw ma zaada can xaajatihi walidanta tvsku badad iyo meeli khayraad ka dhiibe lan kusuge maala ab maala ilahay kasaagi maalki sugaay khayraada kasuubiye intaa kay masaajid intaa kay dugsi dhis intaa kay masaajida samey saliley intaas khayra dhubada intaas masaakinaan kaalmaya yani intaas fi sabiililahi ka dhiibe kalku yani cibaadadiisna ma gaaban eeda cibaadadiis masaajidngata kaasa fal badan may kufal badan yanilya lanka faqiirka aho oo isku sabraw faqiirka saabir maylkijeed wa waladi ilahi ishtaki fagraw faqiirnimadiis ka ganacsan wala ilahay kersaadi bes lang inin sheegadaan wabi gaal aljumhuur jumhuur saasa ka taben wa alfaqiru yani alfaqi alganiyu shaakira fal badan saasa ka taben asqalani iyo suyudina saasa doorden waan wahuwa alasax wa culamada gaarna may leyina ina alfaqira saabira aflalu lanka fakirka ho sabra afdale wa ilahi dahabat sufiyatu culamada sufiyintana saasa kasabeyon oo lanka fakirka sabra ini lanka taajirka o shukr shukriya kufal badiyi fakirka macna may wele xadis haororiyaln hadis kulka of kasaba culmo kasaba hadis sufiyinta culamada hadisa dalisadaa culamada yani kalen hadis jumhuurtan hadisa dalisadaa hadis one anasawiri radialahu taala anu mere bactulfugalaayi ilaa rasuuli ilahi rasulan ya rasuul alah ini rasuul lfuqaraa ilayka faqaala marxaba bika wabiman jita min cindahum wabiman jita min cindihim jitu min cindi qawmin axabahum allahu yani mayleya hadiska hadi weriyahaye yani waa kay bacata alfuqaraa faqinintiya dirsadeen ilaa rasuulillahi ya rasuulan an dirsadeen sala allahu alayه wasalam faqininta rasuul dirsadeen langa dirsadeen rasuulka dirsadeen markaasa ma ereyhin lanki rasuulka ya rasuul allah ini rasuullfuqaraai ahaa fakiirinta i dirsadeen ilayka adin haindiri ana fakiirinta i dirsadeen rasuul ala adin haindiri faqaala nabiy mera marxaban hadhawaaw bika ad hadhawaaw wa biman hadhawaaw jita ada koytay min cindihim fakiirintabka koytin hadhawaada jita koytiyar manaha min cindi qawmin qoom agdiyo ka koyti oo fakiirin e axab allahu ilaahay um qoomkaas jeeli dad ad ilaahay jeeliya ka koyti agdiyo oda fakiirin agdiyo ka koyti saler lankila dirsadi faqaala rasuul mere ya rasuul alah ma ina alfuqaraa fakirinta yaquluna laka maykin lahayeena ina alagniyaa tanaadinta ad dahabu latabena bilkayri kuliya lataben wa ser kulisha lataben riwaayo kalena dahabu biljana may wali wahum dadka tanaadin taajiriinta yaxujuna xajiha walaa nagdiru aleyh ala lxaji wayatasadaquna walaa nagdiru aleyh wayudiifuna marta gaadeen walaa nagdiru aleyh ala layfi faida mariduu hadii jirdaan bacatuu bifadli amwaali maalkooda saalilsha diraayan dukran lahum kaayo meyaa sadagaysadaaya rasuulka sala allahu alayhi wasalam a balig lfugaraa ad mala ka dirsinaa faqiiranta in sheek calaa ana liman of alla qofki sabara sabro minhum faqiiranta kumide wax kasaba ajar hubsado talaata khisaali haramyaalise de ajar hubsad laysa lilagniyaai malahadaw minha min alkhisaali shayun man ama alkhaslat lula may bu ah fa ina fi ljanati gurafan gawladyaali ahaadeen min yaaquutin axmara juhar gaduud elkusuubi yandur ilayha ahlujanati afiriyan kama yandur ahludunya addunya helsosudan firiyan ila nujumi digan firiyan oke laa yadkulu magala ha guraftaas gawliyaalkas ila nabiyun fakirun na gale o shahidun fakirun na gale o muminun fakirun na gale walhaslatu thaniya namaybua yadkulu lfuqaraa ljana fakirinta jinada gilayan qabla lakniyaayo tanaadin torteed binisfi yawmin maalin niskeed wahuwa nisfulyoomkana migdaaru kamsi miyati caamin shan boqol sinaga darkeed ay iyo hortiyo jinad galaaya fakirinta hormaraayan wa walkhaslatu thalisa maybu ah ida gaala alfakiru subxaan allahi alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar hadi ero muklisan haal galbishayn ilahi khaalis weelaw wagaala alganiyun mila dalika kagool lam yalxaq ilganiyu anigi mahelelaw bilfakiri fi fadli fadli fakir fakirka fadlishay mahelelaw kan oo fakirka cibaadadiis oo tasbixda tahliilka oya ilanka taajirka tasbix tahliilka isku mid meewa watalaacafa hawaabu hawaabka laablaabe way nafagana aniy lankatanaasi adi nafagey yani macaha adkaartas macashe casharata alaafi dirhamin nafagey tuman kun dirham adi lankatanaadke nafagey yani waa kay saas oo kale wa waaba nafagey hadi fadaw wakadalika acmaal lbiri kuliha acmaal lbiri kulisha saasu halkoo dirham oo faqiirka nafagey yaku kheyr badan tuman kun dirham oonay tanaad kan taajirka nafageya kolkun acmaali kulisha saasu lanki rasuulka lahadirtada bishaaradaas adi faqiirintilaym aragi hanagadi in sheegi markaaso mareen ralina ralina raadla nagdi raadla nagdi sereng mana kalkun reed culamadu saasan iskhilaafan lanka fal badan faqiru shaakir miya yani alfaqiru saabira fal badan mis alganiyu shaakir ya fal badan taasa iska khilaafaya ada lambisad dadaalnay wa ahid hal xadiisu saadis xadiiskan kan imay ba oonay kufaa'idaysadaane anwaacu sadaqaat la cadeeyawshe ya xadiiskan kusugun oo acmaalan lakatartamaw sifaatu si saxaaba yani asxaabta kuwood oo faqirinta kuwoodo taajiriinta may katartama jire acmaalo khayraadka katartamaayan sada faqirinta o waadeno hani kalena tartamaayan oo kale may kale xadiidka faaidosadaani tasbiixaadka iyo taxmiidka iyo tahliilka kulli sadakat lfugara tasadaguna bihan dadka faqirinta adi maalsadaa gamna adkaarta badiyaaya yoona saasa sadagan elileyman may kale yani hadiidka faaidosadaani maal oo suubun iyo nicmo leh nicmal maalu saalixu maal soo dunya nicmo leh maal halaale nicmo leh ida kana fi yadi rajuli salahwa rajul suubun oo meelilankasar gali maalkas dijo hadii hagaal maalkaas galantiska jaro maalka faylay markaas tan kale fadlullahi yutihi man yashaa nankifada ilaahay maal iyo niyo reer awlaad iyo yani waa kay cibaado fara badan in iska dara ilaahay alxadiu sadis walcishruun xadiiski labaatan iyo niyo lihaad ruwiya mayl wuri an abi hurairata radialahu taala anhu qaala abu hurayra ninka goli gaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may ka goolay kulo sulama hubniyaalo kasta sulaamaadkaasoo min annaasi dadka isha ku ahaadeen caleyhi cala lkuli til argoob korshe may haatay sadakatun ahaati kula yawmin fi kuli yawmin maalin kast tadlucu shamsu iri daladaas fi kuli yawmin daladaas tacdilu cadluka garsoorowka bayna tnayn lama adahdiyo garsooraas sadakatun sadagi haati wa tuciinu rajula wa icaanatuka kaalmayowka arajula rajulun kaalmayaas fi daabati daabati rajul rajulka daabadiisan kaalmayaas fatacmil anta humbaras rajulka alayha ladaba humbaras o tarfac korhelas alayha ala daabati daabad korshe mataac mataa rajulin korhelas sadagatun waay wa kulu kadwatin tilaabo kasta tamshi antaada socdaas haa kadwadeeda ila salaadin socdaason sadagatungaad watumidu lada waimaadatuka zuuliyo kal adaa zuuliyaas ani dariigi jidkuka zuuliyaason sadagatungaad rawama yuri hadidka albukaariyo imaam albukaari wa muslim muslim ya wuri an abi hurairata radi allahu taala anhu abi hurayr mayl kuriya gaal abi hurayra ninka gol qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasuulka may ka gole kulu sulama hubniyaalo kasta sulama jamc wa yani jamco yani maybu ahaa jamcu sahi mifsal salamat wljam yani ismun lilwaaxidi wa wsulamaat ismun lilwaaxidi haninko magaashay wljamcuna fahuwa lima yst jamacnet sulama hadii lifadaw mufrad oka lagbeyko hadii lifadawna jamc fahuwa mima stawa waaxiduhu wa jamcuhu isim halinko may jare mufradna laga deegsadaw jamana laga deegsadaw kulu sulama hubin kasta era kor ismay leta kulu sulama hubniyaala kasta oo min annaasi dadkay sho ku ahaadeen sulamaadkaas oo sifwa min annaasi dadkay sho ku ahaadeen alayhi cala lkuli kul korshay may haatay sadakatun sadagi halki ahi hubin kasta oo qofko kumid e oo may la sheegay qofka ban banu aadamkana mafaasili hubniyaalshay sadex boqol ilidu ubnaad iniley ofka shalbata iniley ubun kastana sadagi kor ku saaran kula yawmin fi kuli yawmin maalin kas waa ka kin bari adoo caafimaadkas ilahay way kin waa baraysin shukri lakin kubaahay mi ilahay caafimaada kasiyay ubun kas sadag dhiib sadex boqol ilidun sadagil koofadareed ee kalkun sadedi boqol ilidunki sadagadeeda dhiibas mana ma yani maalla dhiibilaya maya rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam yani kula yamin fi kuli yamin tatlucu daladaas ashamsu iri fi fi yamin daladaas oo walaa intaasan dhiibaw may shukra lilahi tacaala ilahay adoo shukriyaas calaa jaclihi ilahay weelaw shay hadihi lmafaasila mafaasilin oo lilcidaami lafa sugnaaden kin weeli liyatamakana biha min ataxaruki dhagdhagaagseed markansad kalku wagad warada may aroorey anaha ana almafaasila mis anaha ana sulama salaatu miyatin wa situna mifsalan iniy saddex bool lidin fayudlabu min kuli axadin hadkas mayl kudalbay kula yawmin fi kuli yawmin mayl kudalbay talaatu miatin wasituna sadaka saddex boqol iyo lidun sadaka xasane eh yala kudalbe bicadadi tilka almafasili hubniyaalkas tiradiyo shukra lilahi tacaala kama calimta sidaad ogaati i warajaa indifaac ilbalaa bilaahi ini reebtoonta adoo rajees canha can ilaclaa hubniyaalkasoy bilahi ilahay kinkubadbaadi adoo rajees yani wa kay may were mayli sheegay asadakatu calaa wajiha sadakad oo silinkatirgalilindhiib wasinaac lmacruufi wanaag la samey wa bir lwaalidayn aadiyawka lambaari wasilat raximi garaaba la hariiri tuxawil shakaa dhurdaro iya wareejiyaaya sacaadatan an wareejiyaaya watazidu hiya madkuuraadka ziyaadiyaas fi lcumri min ziyaadiyaas wataqii dhoorasehe masaarica sui si hun la dada ku xifdiyaas wa taxfadu min kuli amrin makruhin diiniyin wadunyawiyin adad ku xifdiyaas wa yani kolka reestaaso kolka untaasay sadagaeyo qof kastana kufade wa markaasa sadagadii kolku maal la dhiibilaya mise sadeew sadex boqol ilidun sadaga hubnaaga ilahay kin badbaadiy in shukriyaa salaadiye iyala kin kubaahan yala kolku sadaga la dhii maal la dhiibilaya maya rasuulka ma inin sheegay sadagada anwaacadiya ini badanyin tacdilutan layu tacdilutan ficil mudaarac waay naasib hadi nasbin mala gedaalna kabra kudambooye sadagatun ayaal kolku sadagatun kabr ay mubtadaha ah, hormaro fadaasi tacdil waa kahorjal wal dhilaaliye tacdilu taas cabdulu dhilaaliye yani sabkun bilaa saabik yani wa kay saas oo kale dhilaaliyo wal dhilaalin injana la dhilaaliyo min baabi tasmacu bilmucayda khayru min an taraawiy l yani tasmacu bilmucayda khayru min an tara tasmacu ficil mudaara ka wareys khayrunu gadaala ku jar tasmacu dhilaali kolku samcuka dheegowka bilmucayda lanki mucaydil eraay ad dheeg iyo khayrun laka kin khayr badan yani min an taraawi ad aragtiyaliley lankumay hayeed carabta dhahdiyo tasixnahayan yani ajiib lahay waan en suuru dornaayaha kalkun yani lankasaba mucayda mucayda lailgureyred arago ifay lahaysiya maalinto lanku eri markaasa maraya yani samcuka bilmucayda hayru min an taraw mucayda deegto lakin romer aragtenyihiis walba aragin fadol may lansurudlay maragaaso re aragdo kalkun yani maclushahid red maclushahid carabidi laylaskuga hadlay red tasmacu taasa tangna lamid atured ah nawole hagaadaya tasmacu bilmucayda oo kala lamid ah, fatacdil cadlka wal ilaaliya sabkun bilaa saabi min baabi tasmacu reed milan be yani tacdilu cadluka garsoorowka yani wa kay ad garsooran soo bayna sanayni lama qofka hadii ad garsooraas ey cadluka yani sulxuka ad heshiisiyowka bayna sanayni lama qofta hadiio heshiisiyaas lama oo xaakim ad kiwaalireen mis ad hakin doodeen yani ad heshiisiyaas sadakatun sadagikin sadaga oo minkaada sadagaysadahas caleyhima may weeley yoogya may ku dhowrahayse waliyo iska gala fadeen doodka dhahdiyo kadhii fadi hadal hun kahadalo fadeen wal hun sameey fadeen walaali dhonga kureebay cadaalika samaysay dhahdiyo maslaa dhigdimaha sadaga ada siidiy hadalkii hun isara fadeen hadalki wali hun sameey fadeen walaali dhonga kureebay kolkan tacdilo cadlka garsoorowka bayna sanayni lama qof dhahdiyo garsooraas sadagatun sadagakin haatise rasulka sala allahu alayhi wasalam may kala sugnaaday islaax bayna annaas min afdal lqurbaat in itus dadka dhahdiyo la wanaajiyo inti is ay fadeen is afligaadey fadeen walaba isku dhaw fadeen dhatiyo la wanaajiyo islaax la dhiko min afdal lqurbaat waxyaala ilahay lanka dhawaado tanka fal badn wamaa axsana qowl algaaili lanki kagooli goolshe may wanaag badi ina alfadaaila kulaha law jumicat rajacat biajmaciha ila shayayni tacdimu amri llahi jala jalaaluh wasacyu fi islaaxi dati lbayni ina alfadaaila fadliyaalo kulaha kula alfadaaili fadliyaalo dhamaanti o law jumicat hiya fadaailhaas lakuus fajacat fadaail mayleg nagdaas biajmaciha bijamiiciha dhamaanti mayg nagdaas ilaa shaen ileg nagdaas tacdiim amrilaahi ilahay amarshi liwinay jala jalaaluhu waynanti siwinati wasacyi roorow fi islaaxi daat ilbeed dadka dhahdiyo wanaajinti roor daat ilbeed maanaa dhatin wala yaalaw mey cadaawi dhirifanajeed fi islaaxi daat ilbeed ay ilcadaawa walbagla cadaawiyo dhirif liwanaaji lama dhadiyo lakror walkufayl manelilay mana lay kale xadiisa orore rasuulka lakawuriyi sala allahu alay wasalam anahu rasuulka gaalay afdal nnaasi cind allahi ywma alqiyaama almuslixuuna bayn annaas dadka han fala badan ilahay agdis qiyaama dilideen han dadka dhatiyo wanaajiyaayan yani dadka dhadiyo wanaajiyayan wakiila may lera ina jibriil alayhi salaam yani jibriil malakuljibriil tamanaa may tamaniyey an yakuna ini haado fi lardi erad haado yuski waraabi almaa naasa dadki almaa bi dadka waraabi wayuslixu wanaaji bayn almuslimiin saasa tamaniyalari mana arang eedan faylo mana ambi malaaig ilahay dhon hata tamaniyahaya oo dembin lahayn leyin addunyar seeno dadka lay waraabino yani waa kay masala muslimiinta dhaadi islaax karidno nifay lahay tileyin mana kolka ree saasa yani fadlagaas yeela taliley oo islaaxga wat yani tacdilu cadluka garsoorowka bayna snayn lama dhahdi o garsooraa sadaqatun akinhaati haye watuciin rajula wa icaanatuka ad kaalmayowka arajul an kaalmayaas fi daabatihi daabati rajuli rajulka daabadiis taaniye nkaalmayaas fima yatacalaqu biha daabad wali katacluga unka kaalmayaas daabado dameerka oo kale kufurudi intoosiyahaysa dameerka yani kufurdi fuusadi biyo bu ingobdahaysa inhagaajihay ada kaalmayo daabadaas wal kasaabsan inkaalmayaas fataxmilu anta ad hun baaraaso rajulkiiba naftiis calayha ala daabati kumbaaraas lan usnaftisba lang oo waayel oo kale dhahday daabadiya saaray misma eh o tarfacu anta alkorweelaas lahu lirajuli rajulki lahaafis alayha ala daabatin korweelaso mataaca alaafis masiibaalke saarinya daabadiya saarinya alaabtoan dhiibahay ken saaray yani wa kay sadaqatungakin haatintaas kulig walkalimatu kalima kalimadaasoo adayibatu dhiibena sadaqatungakin haati kalimada dhiibe badantaa walaalka muslim kayfa asbacta oo kale sakawaa baraysat kayfa amsayta sakagalbaysat xayaaka laaf allaka noolay lakad baxsanta jawaarana dirisnimadaan wanaajidi ow layaafatana martagaadkan wanaajidi assalaamu calaykum yarxamuka allah ad hadal fayl wal oo lankan farasiyaw dalbaba ka faraxaw mima fihi sururun wataalufun wata'aalufun bilgulubi wal al waliba galbag farahan geliyaw oo lankan wehelsadaaw yaka lahadali walkalimatu dayiba nagdaasle wlkalimatu ayibatu kalimada diibka sadaqatun waay xadiis ha or horay marfuucena jar afdal sadaqati sadaqat lisaan rasuulka sadaqatan anfal badan sadaqat lisaan wa carabka sadaqadiisu asaabta mere rasul alaw wama sadaqat lisaan carabka sadaqadiis mee rasuulka mere ashafaacatu shafaaca akhyaarnimo oo tafuku biha shafaacadiedelsira lanqafaalanaayey laqafaali ada kafokyaas adiya hadalaas lan lanoo habis mae hadhiy isku dhiy lagta sidi yalaka dhiye mislankim akhyaarin nagoy kere melakin dirsade murgoysanaayey arantian furfuraase lankan kisaasal dilo lahaaya dadki seedase diigaada hal cafiyo eraas ogolaadaya watajur biha lmacruuf lisaankii ada kahadali shafaacadii maha kajiidase macruufa kajiidas walaalkaan kajiidas watadfacu canhu kurbatahu hadalkii ka abtaa kubahay akhyaarnimadii ee lankan unseeti iyo kurbadii kagooyas ay yani walaalgolaning ogolaaday kalkun orosay lakoofadeen filay lakoofade kadaaliley kurbadii sahaya kagooyas yani kuli sadaqo waay manaa sadaqatu lisaan manaa wa bikuli khatwatin tilaabo kasta tamshi antaada socdaas haa khadwad yeede riwaayo takduha eraasonja tilaabo gaadaas ila salaadi salaadan tilaabo gaadaas sadaqatun akin haati tilaabo kasto salaadan gaadaasna sadaqi kin haati alilimana yani may laylinijeede walmacnaa maybua salaaday geedma e wa kulu naqlati qadmin qadamin lug kasta od qaad fi dhahaabi ila salaadan tabaas fi mawdici jamaacaatan tabaas sadaqatun akin haati mana tilaabo kastood gaado masaajidin jeed ama hakunagdaas sadagi kuelaaso yani saaso meel al meel khayraat eedan bahaason kadalika layana may wele yani hadii kale may jiray rasuulka reeadkin hadii weysaysado weysada wanaajiyo kabacdi masaajid inbaho ahluljamaaca inba wal kale usubya unjarna salaadnaa lug kastoo midgeed lubideed isgaado majar umaatilka koobiya tan mideed hoo gaado xasanilka korweele intiis masaajidkugalaw mahaluljamaa kugalaw riwaayo kale rasulka mary sala lahu alay slam walaw yaclamu nnaas dadka hadii ogaado fadin ma tawaab oo fi lcatamati wasubxi la atowhu ma seeda fadin lasaco ilaa ficli ma lamadaas salaad eh ficil shong rooro fadin walaw habwan walaw kana saaxifina cala rukn jilbab halka gargurdeen saari khayraadka ilena samaanaha tilaabo kastood gaadato dambilkingaad dilkahoobiye fan ajara kuhelaa samaanaha waaahiru sida daahirka e eh, ana mitla lmashi socod ila salaadun socda may lamid ah almashu ila lictikaaf ictikaafan jed walmashu ila dawaaf dawaafan socdahay walmashu ila tadriis lcilmi cilm hadirsiyon socdahay walmashu ila istimaaci istimaac lcilmi cilm hadhugunsadoon socdahay walmashu ila ciyaadat lmariid lanjidin booqashadiisaan socdahay waayri dalika min wujuhi saacaad kuliha galaayla mana kalkun tilaabada gaado ilahay dartisan gaado hayr heshen gaado ajaraku helaasadawa watumiid lada waimaadattuka zuuliyowka aldaa wali dad dhibaw ada zuli ma yudi lmarata dadka meelo maraayaan wali dhibaw ada zuli wasagi iyo gurunti iyo shiidki iyo xaywaanka lakobsadahay bahalsa meelkajar koobsadahay oo kale iyo waxyaala wal dhibaw oo dhan a dadka kazuulid watumid ladaa waimaadatu kazuuliyo kaladaa walba dad dhibaw ada zuulid ani darigi jidka heshe kazuulidon sadakatan wa sadaka oo minka dika ku ahaatay cala lmakluuqaati makluuqaatka anfaa yani waa kay kasadagaysaday nafa oo haas may nafa caamay dadka dhan ngolgalaayse hataa may la sheegay rajulko ya jidko datisa may karagay geedo oo laanto dhurungle oo dadka duraas markaasa laanti gooy dhinin laabi waan ilaahay sheeyin shukri ilahayna dambi dhaafeelari manaha ilan dadka isa winaag sameeyahay dadka bulshada winaag lan sameeyo nafcaga caamnaga eedan faylato mana walbadan yasaas oo gadireebakadeere yani riwaayo kal may sugnaatey ya nabiy allahi calimni shay-an lankomeray rasuul alaw shay oo antaficu bi shay an ka intifaaco ibar rasuulka sala lahu alay wasalam markaasa meray acdil ladaa dhibka lay zuuliy can dariiqi lmuslimiin muslimiinta lay yani dhibka jidkan kazuuliya leri macnaha ahe jidka wari wasaga dhiba wali dhib kazuuli hadii kolkan adigi nagato jidka hadii dhibka zuuliyo walacbiri macnaha la zuuliyo wali oo dad dhibaay gurintii haataa walka tafsafooda shiidlaka kufaw haadaa laanta oo dad yani dadhoaaso dadtafees haata yani waxyaalahaas on zuulido lambahayi mana hataa wali dariiga oonayo masalan ba lamarawsay oo ka dhiiga dhiigi isheena i ooba zuuli korta sili kagaajiy kagaajid naftiya yani kheernay mana muslimiinta walan gobod oo bacdulculamaa may kale sunaayena alityaanu bikalimati tawxiid kalimat tawxiid ini lanko cinda isaalat ladaa markii wasak la zuuliya shiitii gurunti wala lagaadaw laa ilaha ila allahu lalakooy may saas lanakooye yani xadiisa may may kala jare wahuwa aahir in kana ayra nijaasa hoob ay hoob nijaas nhayn walada zuuriyahayt nijaas nhayn laa ilaha ila lahu kadaraasal wailaa hadii walada zuuriyahayt nijaasayn nijaasa naftied wal zuuliyey lakin hoob nijaasayn laa ilaha kadaraas falaa yustaxabu bal yugrah markaas adoo gurunka dhax jirta laa ilaha ila lahu malaraho yani saas wa hoob yani nijaasa nhayn walkalain hooli obdahaytoob laa ilaha ila lahu ramadaas may wal xadiiskiya jamciyaase xadiid kale nahay rasuulka ilaahi sala allahu alayه wasalam alimaanu yani yani wa ka bilcun wasabuna wasabcuna ama wasituna riwaayadahay imaanka todaaton i dhowr khaslo aclaaha laa ilaha ila allahu waadnaaha imaadat lada an dariigi tan kasarayt laa ilaha ila lah lakagool tan koosayton jidka wasakla kazuuliyo kolka hoob laa ilaha ila lah erto gruntin ada gaada shiitiyada birto la ti insarayta imaanka insarayti ti ingoosayt iska darti kalkun yo dhan milkin galaantawaamsha oo kale helaas waclam ogaa anahu shaniye kama yudlabu sida lan dalaba izaadat izaadat lada dhib zuuliyo shay ani arigi jitilka zuuli lan dalaba ya yudlabu la dalabey tarku ilqaaihi ilgaai lada dhibki ridow shay lakutaba fiha fi darig lka ridow hadi jidka zuuli wasagyalker haye hadii ad haka shiba haysoon jidkiibi wasag ad hakaadaso idaha ku aadaso gulunti jidka kashib yani laflafa jidka kashib mooski lahaa aami jidka kashib halka tarin baday cambigi mooski meel halka tarin baday yani waxyaalihi o dhan jidka layba kashibahayso muslimiinta kadhibsadaayo masjidkiiba xaaji ka guday falaawl xaaji ka guday jidka datis san weelahayto jidka dhiblayba hadiiban jiidahaysa manka zuliif hadiif markaasay dambisheedi kor ka saarinyalilaymana ay may weelay mayla kufaamey an yakuna daakila fi lxadiisi lan kusuga oo jidka dhadis wasaga kashibo may dhahgalay xadiiska dhadis bian yugaala ini leru macnaa tumid ldaa dhibki zuuli zuuliyo kumay nagde lami nagde tuziilhu xaqiiqatan o tuziilhu xukman mana mila xadiidka gale xukman sadew yan tatruka ilgaahu maban karidna mana oban karid yan ma zuulin kalku kalkun lamadaba ini zuulidon walan bahanyi an walan bahanyi mana lamada sidaro lan bahanyi mana ahay kalkan waimaadatuka zuuliyawka aladaa zuuliyaas ani darigi kuzuuliyaason sadagaton sadagi kin haadi sa rasuulka yiri sala allahu alayhi wasalam oo kalkan antum kulisho xadiidkan kan e xadiis may buacdim eho qaacidid isma eedan wiino waan min qawaacidi diin kumid aw imaam lbukhaari iyo muslim iyo saxiish saxiixanshaw kuuriyen wa bacdo oo bacdu nusak may kasugnaatay bacdu durug wa fi bacdi durugi muslim imaam muslim durugdis bacdo kumid may oo ziyaadiyey yusbixu ala kuli sulama kun kasta korshe may bak waa bariisadeeye sulaamaagaas min axadikum sadaka fa kulu tasbixatin sadaka wa kulu tacmidatin sadaka wa kulu tahliilatin la ilaha ila allahu ka sadaka wa kulu takbiratin allahu akbarka sadaka wa amrun bilmacrufi sadaka wanahyun can ilmunkar sadaka wayujziu may gudeeye kalkon can dalika almadkuuri madkuurkaas kaasen taas sadaqe tasbiixaadalkoytodhong maykinga gudeeye rakactaani lam rakac yarkacu shaksaga tukadawhumaa rakacteenka min aluxa tukdow e yakfi may kaafiyey an hadihi sadaqaati kuliha an hadihi alaclaai kuliha sadex boqol ilidin hubnaas sadaka kudhiib maykin gudeeye rakactaani min aluxa kin gudeelley lam rakac oo luxayaada tukuti iyo sadidi boqol ilidunki hubnaas sadakadiyo lakoofadaay lamadaas rakaa kin gudaaya may likhusuusiyatin fiiha salaada dhaftiye khusuus isir iya kasugnaatay oo an ogaado korn ilahay rasuul shele ogin manaa kalku reesaaso nabi salaadi dati lamadi raka may kasuubiyaas sadidi boqol ilidunki hubnaad oo dhanga kasuubiyahay kalku tikasta jarkil kufadaay lama raka leaagala kalku salaatulana falagaasl an nawas bin samcana radia alahu canhu alxadidu saabic lishruun xadiidkii labaatan i todobaad ruwiya may liwuriyey kolka xadiiska mufidaadsa may kumid aha yani insaanka korshay may aha ini sadageeyo naftis korshay yawmiya nooc oo sadagaaga sadagay dadka dhahdiyo yani cadaaladlan samey masalan oo kale mise dhibka oo dadka maraayana kazuuli oo kale kumide sadagadi nijaasi burunti gaaduraadki lazuuli sadagi kumidata kalimada dhiibka sadagi kumidata tilaabada masaaidlan gaadaaw yani waa kay ajarala kusiye yani bikhilaafi ajri salaadi e salaadaada tukadahay ajar shenghayn cilmiga afisaas ajar shenghayn dareerki naftis ajar goone kuhelaas yani saas may kale waajib aha ini linas kaalmayo oo yani linas naxariiso mujtamaca bulsho langnahayo dhibaato lininjeysine wasaqi jitulkuqaad mana wala dhibi laha an inawas bin samcaan alxadiid saabic lishruun xadiidki labaatan i todobaad ruya may uriyey an inawas bin samcaan radialahu tacaala canhu nawas bin samaan mayl kuriy an nabiy sala lahu alay salam qaala nabiy nabaga ninka gool albiro min albiri samafal may kumid aha xusn lkhuluqi dabeec wanaagsan ya kumid ah walismu dembena maybuwa ma walaagiyo xaaka taradada nagnagday fi nafsika naftada hadiya nagnagday wakarihitaada ka haday an yadalic annaas dadka ini daawadaan aleyhi alaa ma aleyhi alaa ismi ismigaaso ini daawadaan adag ka hadi kaasa dembe leerawa rawaa ma xadiidka muslim muslim ya wacan waabisata bini macbadin radi allahu taala anhu waabisa sun mayli kuriye qaala inika gori waabisa adaytu rasuul lahi sadi sala allahu alay wasalam faqala rasulka may kagole jita jita koytay tasal hal ad suaalas an ilbiri samafal suaal so koytay ano walban wal saneeba may lyara ad wala koyta silay maha lyar kulsan may kagolay nacamha qaala nabiy na may golay istafti suaal weydi qalbaka qalbiga suaal ku weydi albiru samafal may lere ma walaage lere idma'anat nafsu nasal ilay ma nasal wadma ana alqalbu qalbahasal ilayna ma nasal walismu dambad may lere ma walaage haaka taradada nagnagas fi nafsi naftaka nagnagad wataradada huwa maaga nagnagdo fi sadri hebelkada nagnagad wain aftaaka walow aftaaka haabkin jawaabin annaas dadka haabkin jawaabin waaftawka haabkin jawaabin xadiun hada xadiun waa sanad dajin same rawaynaa wirini yari sheekh wa xadiiskan kana mea kaguurinay fi musnaday limaameyni lamadi imaam lamadi musnad axmed ibni xambalin e wadarimi e biisnaadingana kaguuriyo sanadkaas oo xasanin wanaagsan an nawas bin samcaan radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may ka gole albiro min albiri samafal may ba kumid aha waana an nawas bin samcaan radia lahu taala canhuma aya haboonaytay kana yanbagi lilmusanif musanif imamnawa may habonaysay an yaqula iner canhuma er may welay nawas saxaabiy samcaanka awkena saxaabi liana samcaana lahu sucba sucbin sugnaat walama wafada alayhi salaatu wasalaam rasuulka markiisun wafdiye insadi samcaan yadacaa lahu bilbaraka wamasacna siyata foodisa masacay wa kana ibnu annawas hada min asxaabi sufati ahay shama askuni yani rasuulka madina may laroogay halsini laroogi oo kale eraay yani waa kay saaso kolka lamadi oba saxaabiy radi allahu canhuma leero faylare وعn نواس بن سمعاn رضي الله تعالى عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم ilahy nabi she may ba kuriy anah ana النaبiya qaal نabina wayna ka gool albir samafal albir hadi le ism jaamic lianwaac lkayr wakuli ficlin mardiyin isim oo kulmiya kheyr noociyaalshay i ficil kastoo lakaraadhonba kulmiya albir hadi le kolka albiro min albiri samafal badnya may kumid aha xusnlkhuluqya kumid awred albiro min albiri samafal samafal hoodeer badnya may kumid aha xusnlkhuluqya kumide yani atakalug dhabeecku weeldhado biakhlaaq اlxasana ashariifa aklaaqda xasanada eho shariifka le yani laka dhabeec weeldhado wataadubu biaadaab اllahi tacaala ilahay aadaabtis aadaab laka weeldhado alati sharacahaa ilahay jidooy leebaadin jidooy oo me ilahay aadaabto oo dadan jidooy min imtisaali amri llahi ilahay amarshi la fartoonaad watajanubi nahyihi ali wali dadkureeb lakureebtoonaad wama axsana ma kiila wali laka goole wanaag ficlu jamil wakalaam layin y albiru samafal shayun hayinu shay wanaagsan ficlu jamil ficil edin wanaagsan wakalaam layin mana wahuwa taskiyat nafsi nafti in la dahido yani waa kayhin saas oo kale kalburi bilami bilami laakri fi takdiyat lbadani wa yani saas may oo kale la weriyay xadiis oo rasuulka yiri sala allahu alayhi wasalam man lam yakun fihi halaatu khisaal langani lankis walahaa dasisan kasugna lam yajid acma liman imanka mayantis mehelaw cilmun yaridu bihi jahl ljaahili cilmo oo usuk radiyaw yaridu yarudu radiyaw bihi bilcilmi jahl ljaahil jaahilka jaahilnimad iska radiyaw wa waracun xalaalnimo oo yaxjuzhu yaxjuzhu wa waraaga hu shaksa hu manka reebaw an lmaxaarimi kureebaw alaalnimo oo halaal meresho oo xaaraamta kuoreebasnimidhata kasugnaato cilmo oo lanka jaahilka jaahisha kala diyaason ki sugnaado wakhuluqon yudaari bihi annaasa wa wakhuluqon dabeeca oo yudaari kala dhama bihi bilkhuluq annaas sadiida sulahaad qofka ini lahaado hoob sadiidan qofka lahaado imanka mayaantis iya dhadhamiya iya heleeln hadii kalen mayaantis melo kalku yani albiro min albere samafalmay kumid ahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam xusnulkhuluqi dabeec wanaagsan waxwanaaskaya kumid walismu dembe namay bua wadambu dembe namay bua ma walaagiyo xaaka taradada nagnagad saamoy fi nafsi nafta saamoy oo waasara saamoy o nafta saamoy waldiraaban yani saamoy isdhoandhoow iyo degenaashi la-aan iyo nufuur iyo kidhi oo qalbaga kaasalawaasinyina dembu walismu dembena ma walaagiyo xaaka huwa maaga saamoy fi nafsi nafta saamoy ey fi nafsika mana naftatida wali saamoy wa fi riwaayatin ukra fi sadri hebidka saamoy ahe hebidka saamoyok wahada fi xaqin wa man nawara allahu qalbahu walhamahu bisawa oo galbishay wala saamoye lankala leey lankahoob galbishay ba noor banka jarna ilaahay walaan wala walaa yani wa intusin ma fahma korka laakin saamayaw kun bua nuur oo ilaahay lanka galbishay nuuriyaw oo ilaahay galbishay lanka ilhaamiya sida sawaabka ew walaagan amla infay lahayn iya galbiga ilahay geliye markaasa walaagi dembi araga dembahanasal ere rasulka wali nafta saamoy oo kahasalwahaysante iya dembi lere wakarihta ada kahaddo an yaqalica annaasu ini daawadaan ini dhaalacdaan caleyhi alaa ma maa korshay dhaalacdaan ada kahaddo dadka ini aragan ada kahadaas dadna badanyina cudamaauhum alanglijeed dadka dadka hanga wiinka ah eh, aladi aladina yustaxyaa minhu oo lakuxishooda ininki ka hadan kalculamaai oo kale sheibilaa walanki argay culamadi ki argan walan ad eraas eedan ka hadaas wasulahaai dadka subun oo kale dadkasu subun may walay wadalika liana nafsa nafta yadahay bidabciha taxta alilaaci ala ayr alaa khayriha nafta sidii eba dabeecadii eba maylaka abuuray iniye daalacto tuxib liطlaaca calaa khayriha nafta may jeela dabeec ahaanba jeela wali kheer eyasuubiyaas ini lang arag watagrah may kahadaase aliطlaaca ini la argo calaa shariha sharti yasuubiyaason ini la arag ma ogol e naftiya bishucuura leta min asli lfitra wali iribtiyo mahadiyaw yeeb dareemas wali irtiyo lakaadaw dareemas kolkun wali fayl ini lang argo fadaas wali hungna ini lang arag ma fadaas mana kolkun waa wal oo ilahay bo dhaambaka diintalka aburi yani wa kay ahi yani kul kul kulu mawludi yuuladu cala lfitra koti balak aburi wali hun i wali fayl wala dareeme lanka walakin kalabat calayha shahwa nafti oo saas dareemas wali hungni shalka saaso wali aan iribtiyo faylati wali iribtiyo hunti shalka saas iyo shahwa kuqaalib naqdaas mana markaasa shahwadi may kiridaas ini walaay kadhiidid lanki masalan ka saarigi tuugi bilmide saarigi may kadhiididaas shahwadiya kugaalib nagdaasa tuugi cala sariqa wan wahuwa kaaifun ki obsada min alwaaliy waalina kaobsade iyagdhacy dawgalintis goyna kaobsade walmuraadu bilkarahna alkarahat diniyat walinglijed mana karaaha oo diniya linglijed ma falaa cibrata bilkarahati alcaadiya karaaha oo caadi e maya kaman yakrahu lankaada oo kale an yara ini arag wahuwa yaakulu hayaan buklan mana taas karaaha caadi e lere mana lanka o walama laragaw diidaw ma aragna taas caado lay madaadi ahaan lay walan diidahay lama lay nagdaas lankin wal ama binaanka mosufiigadaawla kahade ye kaadahay xishoodu to tona bakilnimo aylakin aragnay aylaki aragnayla ko ilfadhowtaba diidahay lama nagdaay mana kalkan taas ma karaaha caadi ew ahaan karaahada la sheegay karaaha diini ew culamada iniki aragaa diidahay dadka taala inki aragaa diidahay diin heshe walaa walhun e mana taasa dembe leerer rasuulka sala allahu ala salam walismu dembena ma aladigi xaaka taradada huwa maag nagnagdo fi nafsi nafti ka nagnagd wakarihtaada ka haddo an yadarica annaasu dadka ini daawadaan calayhi cala lismi dembigaasay korshay daawadan ada hadaas kaasa dembi leereer rasul sala allahu alay wasalam xadiidka rawaamay wuri xadiidka muslim wuri kitaab albir wasilaka wuri yani saas wa xadiidka waan may bu aha min majaamici kalima nabiy laba kalimiyaalshay waljamci kumid ay asalka islaamkana xadiidkan haka wareegide waan waabisata bini macbadin waan waabisati min macbad mayl kuriyey radi allahu taala canhu usun yani wa kay masalan ba oo saxaabi jaliil wa kana radi allahu tacaala daari an ahay lan qur'aanka nung akriya idun borow badan ilaa tisciin sagaalon walan dhow oo kale na cumrasi wa kana saakin an ahaada jari fi riqa tuulooyinka imeelo askuna jari qaryo oo shaamka yaal wamata biha wadufina cinda manaarati jaamiciha masjiduljaamac she manaaradiis agdeelka duge ataytu rasuul lahi ansedi sala lahu alayه wasalam faqaala rasuulka ma yara jita ajita koytay istifaamu takrir wa ajita koytay tasalu hal anta suaalas can lbiri wlidmi melaka jar biro hoob lawarsali idmin melaka jar tasalu hal suaalaso koytay can lbiri samafalhayse warsadaas wlidmi an lidmi melaka jar gaawliktifil era fafi lkalaam iktifaa min baabi tarabila taqikum lxara walbardan melaka jarsil eraay gaawliktifu mana tasma yani ajita koytay tasalu hal suaalas can lbiri samafal walismi dembe lamadaasa warsadaasan koytay ultan may kagolay nacam ha may kumid ay hadalkan kan mucjizo o danwim oo rasulka kusugnaatay sala allahu alay wasalam may wele rasulka mayn khabar lankasoon hadalna ya wali galbishay ka jari sheeg saasay man koyna yeliwaan ordhaangna ma sheegdhanus yani wa kay saas riwaayo kale may kasugnaatay bacdu riwaayaat ataytu rasuul allahi sala allahu alay wasalam an said waana urid may doona ala da aya min albiri walismi markaan seeday may galbiga kajartay walba heere walba dembe hawarsay ilaa suaal sa kajarti markaasaan seedayib yani wa kay masalanb an seedayib fadahabtu tabyer atakada naas dadkaan oo tatilaabsadaw rasuulka oo dad badan baalis joogaan seed dadka tatilaabsadaw nagadiyer faqaaluu ilayka ya waabisa waabisow dheerow rasuulku dheerow saliyer sala allahu alay wasalam tanaaxa anhu aliyer fakultu markaasa dacuni oo taba dunuubinu rasuulkan dhawaada rasuulka meeray udunya waabis arid waabisa hadhawa dhawaad intiana jilboogay jilbooshay kutaabadan markaasa meera yaaba yaa waabisa ukbiruka bima ji'ta kin sheegay waliadan koyti tas'alu halaga sualas canhuma o tas'aluni mis adi warsadaas adi warsadaasa mis aniba kin sheegay yari mana ay ukbiruka bidalika ibtidaan aniki bilaabay kin sheegay misme adi wartadaase markaasa kin sheega markaasa mere ul bal anta taxduni rasuul ala adi ibilaaw hoobtaasdgalbejar in sheege qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul sheemeka gole istafti su-aal weydiyer samafal iyo nayo iyo nayo dembeley mankoyned ha walilkajes o naftaley warsay naftaba kin sheegas istafti galbaka galbaga su-aal weydi wa fi riwaayatin nafsaka istafti nafsaka nafta su-aal weydi naftaley warsay may walinafsab dareemas waliribtiyo lamacdiyo waliribtiyo laxidaariyo dareemas e allahuma yani albiru samafaal ma walaagiya lereeri idmaanat sakanat hasalo ilay maag annafsu nasal naftasida walinghasal wadma ana alqalbu galban hasalo ilay ilaa ma maag nhasal kaasa samafal lere walismu dembe nusuna may bua tawkiid laylingrijeeda wadma ana ilayhi qalbu to galbagi nafta tole iskayin liana dumaninat alqalb dalbaasalawshay min dumaninati nafsi le see tawkiid ahaan ay lakadara jumla jumlaad kaayas albiru samafalmay bua madma'anati nafsu nafwaling hasal ilay ma wadma'ana algalbu galbanan hasal ilay ma hasal walismu demben may bua ma walaagiyo xaaka nagnagado ey asara saamayo fi nafsi nafta saamay naftaba kahasal waayo sodan garido naga ogolaay wataradada huwa maaga nagnagado fi sadri fi lgalbi galba ka nagnagado tawkiid aliya nagadarahay ma fi nafsi walgalbi iskamid lay wain aftaaka walow aftaaka haabkin jawaabena annaasu dadka bikhilaafihi ad galbigii kawalaa gariirahay mafayliya islat dadkina faylen haabka ereen mana wa aftawka niyan tawkiidlay wa aftawka haabkin jawaabena ahe dadka haabkin jawaabena yani walayo ku dheerawlay ho mara galbagaba kaasal waasni mana sado ayfeed yani naftale warsoy salereed xadiisi salin jawaab sawaamay wuriye xadiisin usuna xasanun hada xadiisun xasanun صaحيح weliba صaي rawyna welina وaفi نسati صaي wa kusugnaaday ina hada الحadيث حadيث hada حadيث وaحسن drjidsa rawaynaa aynagalnaa guurin ya imamna u xadiisin kan aya guurini fi musnaday اlimaameyni fit bimacnaa min o bimacnaa an toodi fi musnaday اlimaameyni min musnaday اlimaameyni lamadi imaam lamadi musnad ya kuurini aحmed بni حambalin eh وadarimi raximahum الlahu taala lamadi ala naxariisa yani musnade musnadu ahmed iyo musnadu darimi lama kitaabiyo lahayen oo musnaden e yani kalku meela kuwiliniyu ahmed bin hambal fahuwa axad laimat larbaca afarta aimada almujtahidiin almatuuciin almatbuuciin oo la rahy alaana la racsanyi yani wahuwa mujmac ala jalalati waimamati wawaraci wazuhadi waxifdi wafuri caqlihi wasayaadatihi yani wa kay ay imaam wiin e waa imaamu ahmed imam darimi sun imam win wa sun imam darimi ah yani wa kay taas wa kana may hada imam darimi imam ahmed talmida lilimam shaafici imam shaafa ardaysi aha imam shaafa waa ku akrisay imam ahmed waqala fihi mere imam ahmed soo sheekay oo imam shaafici mano mere kharajtu min bagdad maya ay dad amaanayay yani wa kay taaso sheekha dad amaanayo imam shaafici talmidsi amaanayo karajtu habahiyeen min bagdad akubahy wamaa khuliqat lang abuurna fiha fi bagdad afkaha lang kufadhiisan walaa azhada walaa arwaca walaa aclama min imaami axmed kamisha maana imam shaafi dada maana wa kana yagsiru ducaa lishaafici imaamkan oo imaamu axmed e may ee do-aadan badi jira imaam shishaafi hanuun do-ay jir wayamshi socdaay bijanibi ximaarihiya e socda jir wayudaakiruhu wahuwa raakibun lisheekoda jir soo warsaarin wahuwa yuxyi layla kulahu waa noolayahay min wakti kawni gulaaman haay yani wa kay saas wa kana lahu imaamu axmed may lahay fi kuli yawmin walayla khatmun maalin kasta marado akri jari wa kana ida jaa hadi gaajood akada qaada jari kasratan yaabisa maanfado in jari burburi jari busaku burburiyaay yani biyo kuguwi jari saasa kaama jari osbi kaama jari hadii dacaam isiheeyona yani wa kay digir oo kale shaxmo lanka kariyaay berishay lanka kariyaay yani zakiya maalintoon koyti radiya lari markaasa may lera ina awlaadaka curaatu awlaadaba gaawan akada yakenshaani maskagaadata oo mankagado markaasa ma era alcuraa khayrun lahum gaawnantaan khayr badan eri min awsaaki naasi dadka wasakshon tili sii fadi wa inaha addunyada sidiya bal ayaamun qalaa-ido wakta gaaban wari macnaha uma naraxal rordaan min hadi daari daartanka rordahay marka may langun baari lera imaamu ahmed sida gubus oo kale langun baari fi kuli kubsina alfu dinaarin kasugunyi waila lah maylagna istacin kaalmaysay bidalika ala calaatika fakirnimadan kaalmaysay markaasa mel laa xaajata li fiha ana fi kifaayatina kasugna walam yaqbal minha shayan sasaasan dhoorsadaaan aha may xifdiyaay kun hal milyon xadiis oo kale xifdiyaay rijaal badan iyo wal kugaadeen imaamu ahmed bukhaariya kumide muslima kumide abu daawuda kumide yani saas oo kale wa bagdaad iyo kageeriyoodi markii dem hijirad markii lama boqol iyo farton i koohayti imaamu axmed wa yani imam darimi sun imam mayba darim bin malik obooshelintiriye yani wa kay cabdullahi bin cabdiraحman aleraay sheekaas sun yani musnad oo gooneeye laha waan min asxaabi lkaraamaat yahay wa musnadun ladiif wagalibhu صaxiix eye laha biisnaadin sanad yakuniyan sanadkaas oo xasanin wanaagsan yani xasanin laysa fi rijaalihi rijaal lxadiis mahana man yusafu bilacfi daciifnimo lanka tilmaamo makajarno ay sanad kalku yani hadii halaala i xaaramta iyo neew samafalka iyo ismagaba yani asxaabta haalsho ahay eeda n warsadaayan si xaaramta n kudhoorsadaan halaalan weydiyan samafalan sameyan damin kudhoorsadaan wal alwali nafta insaanka naftiska xasalo galbishay kaxasal samafalwa dabeecada yani wanaagsanna samafala kumid ata dembegana yani mayba galbag waliba oonaya werbahaalka ridaayo ada galbagaba kaxasalo waayon yoona dembu intaasoyna adid kafaaidaysadaan walahu alam